uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh insha allahu tacaala kelimadeenna waa u geli doonaa khamiisteennan maanta biidni illaahi jala waculaa laakiin waxaan rabaa nimankii labadii toddobaad baan is haynay odayaashii suufiyadii toddobaadkan ballan ma jiro sida lain sheegay toddobaadkan wax balleena ma jiro markii dambe wada hadlaynan waxaan ku yidhi ma ballamaynaa waa layga aamusa waxaa fiicnaan lahayd inay sii socoto inkastoo qoladii dhulkii meeshii bannaaneed oo lagu doodi jiray dadkii dhulka lahaa ay yidhaahdeen mar dambe meeshaan iyaanala kaga qabanin munaadara iyagoo showd laga yaabo inay buuq iyo fawdo ka baqayaan laakiin dhul badan baa la heli karaa hadday diyaar yihiin annagu mar walba diyaar baan waxaan isku haynana waa un halkaa meela cid alla lagu dari kara male weli walaa sheekh walaa nebi walaa malag baryadiisa keligii wey iyo maya awliyadan ku daraynaa nas baan haysanaa awliyadan u yeeranaynaa waana ka barakaysananaa wayna caddaysteenba maaha waxay qarsanayeen waxay yidhaahdeen annagaa ka barakaysanna kitaabka la yidhaahdo munaaqibka oo shirkiga iyo kufriga ka buuxa kulligaan waada taqaanaan marka ilaahay baa ku mahadsan afkooda ka soo tufay hadday diyaar yihiin marka annagu mar walba diyaar baan nahay waxaan rabnaa iyaga iyo kuwa iyaga ku siranba inay hanuunaan oo ilaahay usoo laabtaan subxaanahu wa tacaala wax kale meesha ma yaallaan dagaal iyo meel kale ma cilmi haddaad haysaan soo bandhiga haddii kale waxa ma haysaane toobad keena saasaan ku leenahay suufiyada qabuuriyada waxaa idin soo haray insha allah kelimadeenna aan rabo maanta inaan kaga hadlo waxay jawaab u tahay waa laga yaabaa waxaydaan iiga baran waay abi prime ministerka etoobiya oo ku faanay toddobaatan iyo toddobadii soomaaliya inuu jebiyey waxaa laga yaabaa kulligiina aad ka wada aragteen eh, websaytyada taariikhda waxay qoraysa inaan sheegaan rabaa ma ahane maaha kun sagaal boqol toddobiiyo toddobaatankii dagaalkii dhacay ee soomaaliya iyo ethoobiya eh, la yaqaano inuu toddobiiy toddobaatankii lixiy toddobaatankii ilaa sideed toddobaatankii socday ayuu yidhi ninkaasi waa ku guulaysanay waxaana u dhisaynaa taallooyin dadkii guulaystay waxaan ka dhisaynaa buurta loo yaqaano karamardha oo ku taalla duleedka magaalada jigjiga dagaalkaas waa dagaalkii awoyaasheen iyo adeeradeen iyo aabayaasheen iyo walaaleen iyo qaarkeenba uu galay dagaalkii ay reer galbeedku u yaqaaneen weeye ogaden wo soomaaliduna ay u taqaano dagaalkii seven seven waa dagaalkii dhulka soomaalida ee etoobiya haysato lagu xoreynayey taariikh macruufa weeye marka waxaa soomaaliya la dagaalamay lix waddan iyo waddan kaleoo toddobaad oo isqarniya gabaal uga soo darsamay etoobiya oo dagaal ku jirtay waddankii sufiyadka la odhan jiray waddankii kale cuuba saddexdaasu si toos iyo carabta yemanta yemanta cadmeed afartaasu si toos ayay dagaalkaas u galeen ciidamadii waaga soomaaliya dagaalkaa gale waxaa lagu qiyaasaa afartan ilaa shan iyo afartan kuna milatariga dalka soomaalida ayaa galay xabashiduna waxay ahayd dowlad kun iyo shan boqol oo sano ka badan soo jirtay waxayna ciidankooda lagu qiyaasay si strategic stadis qole layihaha ay soo saareen boqol ilaa iyo boqol iyo toban kun oo ciidamaa yacni halkii askari oo soomaaliya waxaa ku toosaysa in ka badan afar askari dhanka kale labaatan kun oo kuubaana ku dar boqol iyo toban labaatan lagu daray boqol iyo soddon kun waxaa ku dartaa ah kun iyo shan boqol oo raashana waa boqol iyo afartan iyo soddon iyo shan kun baan u malayn waxaa ku dartaa ah yemen oon tiro la sheegin jarmalka bari ku dar waddanka la yidhaahdo eh, yugoslaviya ku dar iyo libiya gadaal uga biirtay waddamahaasoo la isku oran jiray bahda anti wadaagga shuuciga waxay la dagaalameen soomaaliya oo keligeeda laba arrimood baan rabaa marka dagaalka inaan ka sheego midu waa ciddii guulaysatay ee ninkan faanay aan raba afka inaan ciidda u geliyo kaafirkan hadda yidhi waa guulaysanay inaan beentiisa ku inkirno midda labaad waxaa laga bartay ama sababka keenay inaan burburno marka hamoodina caqiidadeedii mar walba inaan ka tegayo iyadaan keeni doona insha allahu tacaala dagaalkaas waa dhacay wuxuuna ku bilowday taariikhdan ugu talagalay inay gasho masaladani oo jiilka dambe ay arkaan kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii baa jabhado soomaaliyeed lagu bilaabay jabhadda soomaali galbeed jabhadda soomaali abo dadka oramada ah iyo jabhadda soomaali aka la yidhaahdo oo ah qotiga iyo canfarta intuba waxay la dagaalamayeen xabashigii qadiimkaa dowladdii mingist xayla maryam ee ethoobiya maamulayay etoobiyaanku waxay ku guulaysteen intaa ka hor inay dad badan qabsadaan dhul badanna qabsadaan iyo kontonkii eritrea waxaa gacanta u geliyay ingiriiska siddeed iyo afartankiina dhulkan soomaali galbeed ee reserve area la yidhaahdo waxaa gacanta u geliyey ingiriiska dagaalkaas buurta uu ninkani hadda ku faanay waa buurtii ugu dagaal adkayd weeye marka laga saaro laga reebo goday iyo ganad iyo wardheer buurta waxaa loo yaqaanaa karamardha dagaalkeedu wuxuu socday afar iyo toban maalmood waxaaba ku dhaawacmay baa la yidhi mingista xayle maryam marka abi waxaan leenahay abtigaa mingista weydii yaa guulaystay abtigaa mingist waxaad weydiisaa dagaalkaas yaa ku guulaystay haddiise se xabashi soomaali ka guulaysanaysa laba kun iyo toddobadii dagaalkaa kadib soddon sano kadib ee muqdisho timid iyadoo ooyeysana way ka baxday u malayn maayo mar dambe inay usoo hiloobayso inay xamar soo gasho iyadoo sideediiya maaqaan qaab kalaa kusoo gasho hadday rabtee waxaan ka wadaa dagaalkii weynaa caalamku waa ku kala qaybsamay soomaaliya wax la jiray oo ka dowlad ahaan lugta la galay ma lahan ciidan lugeed ama masar ha aada ama bakistan ama carab kale oo la garan oo lojistic ahayn ma jiraan waxaa caanaha dagaalkaas karamardha oo saraakiisha etoobiyaanka hogaaminaysay mid ka mid ee ka fakaday la ii sheegay inuu xataa niman odayaal ka sheekaysanayo saraakiisha soomaaliya aan ka maqlay wuxuu soo galay magaalada harar wuxuu magan galay masaajidka magaalada harar kiristaankii hogaaminayey dagaalkii karamarra magaalada harar ayuu yimid masaajidkiibuu soo galay imaamkiibuu magan galay wuxuu yidhi waxaan kaa codsanaya soomaali soo duulayse inaad igala hadasho iska fariisaale asaga dhowr askari meel masaajid ka mid a ah la fariisiiyey ciidankii soomaaliyada soo jabsaday baa u soo galay markaasaa layidhi imaamu waxaan maqalnay meeshaanuu soo galay ninkii cararay wuxuu yidhi islaamku wuxuu qabaa haddaad ugu ixtiraamaysaan qofka hadduu qof magan galo in la badbaadiyo marka anaa magangeliya magantayda ii daaye ballan waayo waa kuu dhaafaynaa laakiin soo bixi bay dhan aan aragne markaasaa la soo saaray isagoo sanka diif ka socdo waa korneylkii hogaaminayay ciidamadii harar gaashaanbuurta ama xooggii quwaddii dowladda etoobiya harar fadhiday markuu soori yaala weligaa ma malaynaysay fariisaa la horta dhulka fariiso in soomaali intay kuu timaado ay ku oran doonto waryaa ma adab yeelati ma malaynaysaa la yidhi maya intaasaan kuugu nimid waana ka tageen waa cafiyey ninkii markii dambe waa islaamay ilaahay baana ku maadsan wuxuu yidhi diinta aan ku badbaaday waa diinka islaamka ilaahay islaamkaan soo dejiyo nebigiisa soo diray ayaan rumeeyey ninkaas inuu islaamay baa la sheegay idan soomaalidu waa guulaysatay marka loo fiiriyo afarta dhinac afarta dhinace guusha laga fiiriyo moralka dhaqaalaha milatariga iyo qalabka ciid dhulka la qabsanayo dhulka la qabsanayo soomaalidu dirdhabay gaadhay dadka etoobiya yaqaana dirdhaba ayay gaadhay madaafiicdii soomaalidu waxay ku dhacaysay meelaan wax badan u jirin addis ababa marka ha la weydiiyo mingista xaylamarib isagaa yaqaanee kadib maxaa dhacay waxaa dhacay in dowladd yuusufiyatu ay soo duushay oo ay weerar soo qaaday ballaaran markii hore amar waxay ku siiyeen soomaalida jigjiga haddaad soo gaadha ha dhaafina waa diideen soomaalidu raashankii walaa kuubaankii walaa carabtii walaa etoobiyaankii kulli dabada looga dhaco waa la jebiyey soomaaliduna waxaa weeye waa dad markaas soo kacdoomay ood wada garanaysa xataa suugaantii waagaa ay qaadayeen waxaa ka mid ah eriyay eriyay eriyaba cayriye wey cayriye ka daba taga ama waxaa ka mid ahaa gubaabadii dhaantooyinka ay ku qaadayeen waxaa ugu caansanayd war magaalada looga tegi goday ma garoonkiibay weli gaardiyaan buu yidhi nin markaas ragga dadka kicinaya idan soomaalidu way wada gashay si kal iyo laaba waana la jebiyey ethoobiya kun iyo shan boqoloo sano dowlad ahayd dowladda markaa jebinaysaana toban iyo hal sano toban iyo toddoba sano ayay dowladda xaggee wax ka hallaabeen marka suufiyeedkii waa soo duulay wuxuu soo maraakiibtiisa dagaalkii waaweyn ee diyaaradu ka kacan soo dhiga berbera mid kalena duleedka muqdisho haddaydan soo bixin soomaaliyaba waa la wareegayaabu soomaaliya siyaasiyiintii joogtay calmaaniyiinta ah waxay aadeen reer galbeedka ilaa bari baa la dagaalamaysa shuuciyiintii baa la dagaalamaya jimmy carter baa loo tegay madaxweynihii maraykanka ee wakhtigaa joogay waa baadari baadari kiniisadaha kuwa ka shaqeeya wey waxaan kaa codsanaynaa inaadna hubaysaa la yidhi etoobiya waxaa taageeraya waddankii adduunka ugu xoog weynaa ee gaashaanbuurta weersa hogaaminayey rushia ama sufiyadkii marka hore sooma etoobiya ka soo baxa bay markaa soo baxdaan baan idin hubaynaya laakiin intaa gudaha ku jirtaan waxba idin siin maayo ninkii la hadleeyey soomaaliga wuxuu yidhi micnahaagu waxaa weeye anoo kuu yimid oo jiran adoo dhakhtara ah inaad tiraahdo markaad dhimataan daawo ku siinaya iska bax hadda oro iska bax laakiin markaad dhimataan daawo ku siinaya la midta wuu ka soo tegay london buu yimid sidoo kale albaabada laga xirtay oo waa reer galbeed inay caawiyaan la waxaa colka koowaad dagaalka qabo muxuu ahaa waarso iyo nato maxaa loo caawin waayo soomaalida soomaalidii calmaaniyiinta ma fahamsanayn laakiin kuwa islaamiyiinta waa fahamsan yihin carter baa la weydiiyey jimmy carter waxaa la yidhi maxaa soomaaliya u caawin weyday waxay la dagaalamaysaa sufiyeedkii iyo reer barigii adinkuna reer galbeed baa tihiin mabaadi'doodi reer barigana way ka soo guureen saaad moodaysaan maahan buu yidhi meeshay tagaan buu yidhi masaajidna waa dhisayaan kaniisadna waa duminayaan buu u fiirsa ninkaasu u fikiray askartoodu meeshay galaan askar iska heesaysoo qaliinaysaa galaysa meesha soo maa masaajidadiina waa dhisayaan kaniisadihiina waa burburinayaan idan waxaan caawiyey buu yidhi islaam haddaan caawiyo yidhi shuuciba ha ahaadaan hadday rabaan ninkaasu caqiidadiisa asiilkaa buu difaacanaya laakiin soomaalidu ma og ma ogeyn neeto mayna taageerto maxaa ku dhacay neeto maxamed rasuulullahi baad leedahay ama run u dheh ama been u dheh kuma rabto ama run u dheh ama been u dheh neytana kuma rabto waarsana kuma rabto intaad leedahay laa ilaaha ila allaahu muxamedun rasuulullah calmaaniinta arrintaa kain dhala shuuciintii waa soo duuleen madaxweynihii wakhtigaa jooga ethoobiya wuxuu tegey brishneef uu u tegey madaxweynihii rushiya wuxuu ka codsaday inuu badbaadiyo dalkii etoobiya calankii etoobiya gacanta ka saara isdhiibid bay ku dhow yihiin maxaa yeelay reserve area dhan waa laga gudbay soomaali dhaanteynaysaa gudubtay oo macaa reebaadiyihii baa ariga u qalaya dadka reebaadiyihii ayaa ariga qalaya dowladdii iyo taangiyada jabhadihiina duurka maaa gaari dhaqaaqi karo xabashadu leedahay male way yaabeen marka way yaabeen dadkaana waa geeljire waa dad iska gaajaysnaa a walba gaajada yaqaan adayga yaqaan qoraxda iyo qallabsanaanta yaqaan kuwaasoo mabda hela ay ku duulaan oo rag isaga dhiciyeen maxaad moodaa sufiyaadka go-aan wuxuu ku gaaray inuu ula dagaalamo sidii waddan waddamada waaweyn ah wuxuu qariyey hawadii waddankii lagu dagaalamayay oo dhan diyaarad keliya diyaarado garbasimana baddiina maraakiib buu soo dhigtay haddaydan muddo yar uga bixin buu yidhi waa la wareegaya ciidanka soo galna waa laynaya nimankii ka warramaya odayaashii soomaaliyeed ee galay dagaalkaas waxay yidhaahdeen korkeenna diyaaradihii har waana hareeyeen cirkii baa naga qarsoomayba diyaarad walbana waxay soo ridaysaa taangiga oo baarashuu saaran oo ay ku jiraan nimankii taangiga kaxayn lahaa dhulka markuu yimaadaan horu ka ordaya markaasaa soomaalida horay jirtay gadaashooda lagu daadiyey wardheer iyo shilaabo ayaa lagu daadiyey khasab waxay noqotay inay dib u soo cararaan in amar lagu siiyo inay soo baxaan maxaa yeele suufiyeed soomaali iskama celin karto yaa jebiyey marka soomaalidii mixabashi mase waarso waarsaa jebisay etoobiya maaha inuu hadda ku faana wiil oramo sheeganayey oo yidhaahdo waan jebinay taallooyin baan dhisaynaana waxay caddaynaysaa cadaawadda amxaarada ku jirta laakiin abtigii inuu waraystaa fiican mingista xaylamara waxaan uga soo gudbayaa intaas inaan butuulaad laba shay ka sheegaan rabaa geesinimadii soomaalidu ay muujiyeen waagaas oo mar walba loo baahan yahay qofku inuu muujiyo isagoo weliba manhajkii ilaahay xambaarsan ayagoon ahayn shuuciya iyo dimuqraadiya iyo waxaan kale la baadan faray waxaa ka mid ah hal baan sheegaya diyaaradda miig toban seventiin ama miig toddobiiyo toban ku duulaya waxaa la odhan jiray waydow waa reer berdowa ah. dadka qaarkiin ee taqaana waa laga yaaba waydow wuxuu ka duulay berbera isagoo doonaya inuu duulaan ku qaado gudihii etoobiya meeshii etoobiyaanku haysteen dagaaladu ka socdeen markaasaa waxaa ogaaday raadaarka etoobiya lix diyaaradood baa soo weerartay f bay ku dagaalamayeen etoobiyaanku diyaaradaha loo yaqaan waa nooc casri ah oo wakhtigaas oo maraykanku sameeyey laba waa ka kormartay laba geese ay ka martay labana way ka hoos martay isdhiib baa la yidhi isdhiib weydow waa lala hadlaya diyaaradu waxay wada leeyiin waxay ku wada hadlaan salaxley markuu marayay buu isdhiibay waa xuduudda xuduud beenaadka soomaaliya iyo etoobiya dadkii aad u yaqaanay ama saraakiisha ciidanka cirka waktigaasaa ka sheekeeyey ama wax ka qoray waxaanu goobjoog ahaa amaan arkay maaha laakiin wixii laga qoraan idiin sheegay etoobiyaanka waxay ku wada hadleen raadiyo waxaa loo sheegay in la soo qabtay sargaal soomaaliya bayloda maxaa diyaaradiisii mig seventeen mig toddobiiyo toban rashi ay samaysay addisababa xaflad baa laga sii qabta maxaa le iyadoo maxbuusaa la soo dejin eeraboodka aadisaw ee militariga markii saraakiishoodu isugu yimaadeen oo la rabo in lasoo soo maxbuuskan lala wareego waxayna u tahayba qaranjab wixii qaran loo yaqaanay haddiiba lagaa diyaarad iyo macaabayloodkii lagaa soo qabtay diyaaraddii waa soo hoobatay markuu cagaha hore dhulka u dhigay ee la rabo inuu inta ordo cabaar ordo istaagto ayuu kor u istaajiye saasuu istaajiye waa taabtay dhulka waana kiciye saana waxaa u dheereeyaa la yidhi diyaaradaha raashka lixdoodiiba saana u ceyrsadeen waa gaari waaya weydoo baa la wixii xabad lagu furi karay baa lagu furay jabuuti buu ka degey shidaal buu soo qaatay bayda buu kaso ka soo degay waa geesiyaashii wakhtigaas ka dagaalamay dhulkii etoobiya loo yaqaanay ilaa hadda taariikhdu ay qorto wey waxaan ka wadaa butuulaadkaasoo dhan u sheegaya laba arrimood haddii la heli lahaa weligeed lama jabeen labada arrimood waa maxay in la waayo soomaali hogaamiye oo calmaaniya la waayo calmaani waa maxay nin shareecada ilahayba ka faanaya haddana reer galbeed ama reer bari kabaqaad u ah siyaasi qolo kale un daba socdaa dadkan baabi'iyey xaqiiqdin oo taas siyaasi un dad kabaha u sida laakiin nin qable oo wax diidi kara oo inkiri kara oo aan la dulaysan karin hadduu dhankaas ka fiican yahayna sida dowladdiiu hadda aan ka hadlayna waktigaa jirtay toddobaatan toddobadii kabaqaad uma ahayn reer galbeedka iyo reer bariga midna macruuf waay laakiin dhankeebay cilladeedu ahay ilaahay bay la collaytantay xaqiiq wey rabbilcaalamiin amarkiisay ka hor timid calaa tuul si kafool kafool ay u diiday ilaahay nin la dagaalamayna maxaad u malaynaysaa asagaa jabaya rabbulcaalamiin ninkii isku taaga ka hor yimaada imise jabaabira iyo imise madaxa iyo imise daalimiina adduunka soo martay oo mid walba markuu kibro aakhirkii uu ku dambaynayey hoog iyo halaag xaqiiq waxaa marka tan koowaad in la waayo calmaani waa in la helo hogaamiye islaamiya tan labaadna waa maxay hogaamiyaha islaamiga oo inuusan ahayn qabuuri ama shiico maxaa yeele nin qabri caabudaya ummad ma hago nin mayd u yeeranaya ummad ma hago wixiina maagaliqiya jiilaani nin dhahayo ummadna hago waxaana rabaa inaan kusoo qaato ka commenti ahaan adinkana idinkula kaftamo ninkii dhahaya yaa salmaan yaa salmaan baa lagu duulaa muxuu u duuli waaya dhuusamareeb ah, dadka kale u sheekeynaya masaakiin buu u sheekayn jiray nin saalixa oo awliyaa ayaa yaa xanaan ku duulay oo muriidkiisiibaa ka daba duulay oo adigu maa duushi o waa hubaa ama ugu yaraan yaqiin bay ku dhowdahay ilaa ilaahay kheyrkiiba u yeertaana markaasina jiilaani u yeerteen oo uweys u yeerteen oo sheekh yuusuf diraad u yeerteen oo sheekh cali samatar u yeerteen maxay ugu ajiibi waayeen aaway dadkay hagayeena la awliya nahay samadaanala ka quudiyaa gaar baan nahay baalal baan leenahay ma fahmayaan miyaa wuxuunay juhalo yihiin wuxuuna ahlo shirki yihiin ma garan karaan haddii bini aadan duulaa jiro nebi maxamed baa duuli lahaa sal allahu calayh wasalam inta laga soo cayriyey quraysh dhexdeeda maka ayuu wuxuu ku gabaday godkii qaaru xiraa saddex maalmood buu god ku jiray isagoo bini aadanka dhuumanaya iska duuliye saaxiibadii waxay joogaan saxaabadii nebiga magaalada madiina waa rasuulkii ilaahay muxuu u duuli waayey rasuul allah duuli waayey uwaysi jilaaniya duulay been waa waxaas khuraafaadka ummadda lagu dilay laakiinse alxamdu lilaahi marka dadka waxaad mooddaa dareenkooda usoo noqday markii meesha nimankii laga saara nin walba comment wuxuu soo qoray sheekh maxamuud oo iska duul cilidii ka bax daaqadda ka bax haw dheh markaasay soo sawireen isagoo saalo koofiyad yar wato oo se u keeneen ma aqaana oo wax duulayoo kalea waxaan markaa aan saas ugu faakahaysanaynaa baatilkiisii wa famaa bakat calayhim asamaa walard wamaa kaanuu mundariin melihi yani wax kale kama sheegin laakiin wuxuu dadka u sheegayaa beena shaksiga qofkaanu ma weerare wuxuu dadka u sheegayaa waa la duuli karaa awliyaa lagu duulaa magac allah lagu duulaa magac alle subxaanahu watacaala haddii lagu duula nebi maxamed waa ku duuli lahaa nebi maxamedna asmaa illahi alxusnaa waa yaqaanaa sala allahu caleyh wasalam marka magac alla waa ku cibaadaysanayna allaan ku tuugaynaa laguma duulo isagu wuxuuba kaga sii daray magacii ilaahay lagu duulay iska dhaafe magac bashar in lagu duuli karo oo yaa salmaan markii usu lahaa ninkii waa duulay laakiin markii uu yidhi yaa xanaan waa soo dhacay intaa waxaan u dhex gashaday warkaygii inaan idin dareensiiyo ummadda furuhu meeshuu kaga lumay hoggaanka iyo xaakimiyada maana waxaa weeye caqiidada haddii caqiidadu toosto xaakimiyaduna waa toosaysaa awalan waa caqiida haani alxaakimiya halkaa waxaan rabaa inaan ku xunkiro dad badanoo wadaado oo qaba marka hore shareecada in laga bilaabo sida fikirka akhwaanmuslimiinka masar jooga ma arkaan oo uma muuqdo lix milyan iyo toddoba milyan badawii ku dawaafaysa qabrigiisa laakiin baarlamaan iyo xukun baa u muuqda hareecada hareecada shareeca maxay ninkaan ilahay kheyrkiiba caabude nin sanam caabuday ma shareeca lagu maamuli haddiise isagii shareecada uu ogolaado sanamkiisana iska caabuda maxaa u hirgelaya maxaa isbedelay haddii ay la laysku maamula iyadoo ilahay kheyrkii loo yeelanayo sharci tahay iran aan islaam ku sheegna marka iyagu way sheegtaan islamic state of iran bay yidhahdaan wax shareeco u eg bay sheegaan inay ku dhaqmaan baarlamaankooda albaabkiisa waxaa ku taal kelimatullaahi hiya alculya maca daalika ninkii lasoo doorto madaxweyne loo doorto waa inuu toddoba goor ku tawaafaa qabrigii khumeyni soo dhunkadaa oo ismarmariyaa ummaddu caqiidada ka fasaaday xaakimiyada ma aha umma islaamiya caqiid ahaan baa marka hore laga lumay mid qabri u yeertay mid awowgii magan galay mid jinni iyo shayaatiin u yeertay mid ruuxaan ku soo degeen dhanka caqiidada laga lumay haddii dhanka caqiidada laga tooso qof ilaahay u hoggaansamay xaakimiyadana horu ka qaadanaya waxaana tusaale idinkugu fulan dacwadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dacwadii nebigu maxaakimiyay ka bilowday ummadda ale shirkiga ama nebigu wuxuu yidhi alla keliya caabuda oo asnaamta ka taga mase shareecada qaatu dheh alle keliya caabuda asnaamta ka tag u yidhi laa macbuuda bixaqin ila allah laa macbuuda bixaqin ila allah ummaddu markay ahlu shirki tahay una badan tahay ama ka buuxaan xaakimiyada xagga dhigo waa dambaysaa maxaa horeeya caqiida wixidaaniyada ilaahay dadka in la baro in laga soo gooyo awliya yaayeye ay baryayaan oo haddana aan qarsoonayn oo ay ku faanayaan oy sheeganayaan oy ayidayaan ooy ku leeyihiin annagaaba diinteenni waa ilaahay baan idinku dhaariyey boqolaal qofaad ku fadhidaane ka waran ninka daraad yidhi annagaa ka barakaysanaba annagaa qirayna inaan munaaqib ka barakaysanno warkiisa waa caddaystay war caalamkao dhan laga daawanayo wey waxaan marka fariin u dirayaa kuwa odhanaya yucdar biljahli ha laga gaarsiiye fariintaas ninkaanu aqoon buu u leeyahay wixdaaniyada ilaahay waana diidey wuxuuna yidhi munaaqibkaana ii diina un ka barakaysanaya raacaya munaaqibkana waxaaba ku yaallaba dhulka ilaahay jiilaani inuu leeyahay oo meelaha ugu yar malaktu bilaad allahi sharqan wa maqriba wain shi'tu laafnayta alanaama bilaxdati waxay ku taallaa munaaqibka yacni dhulka ilaahay anigaa iska leh anaa mulkiyey jiilaani baa dhahay sheekh cabdiqaadirna beri buu ka heesaa wada ogtihiin haddaan doonana makhluuq oo dhan ilbiriqsi baan ku tirtiraya markaasuu yidhi anaa ku qanacsan oo ka barakaysanayaba xukunkiisa adaa lagaa rabaa marka ma iska muslim ba ninka dhulka ilaahay jilaani u tiiriyey ee jannadii alle firdowsa jilaani baa sheeganaya oo wuxuu leehay axsana jannatii wa aqcadtu lfirdowsa axsana jannatii nebi idriis baa jannadayda fariisiiyey isagaaba nebi idriis jannada geeyaba suu sheeganayo ay ku qoreen munaaqibka ilaah baani ku dhaariyey intaas wax ka sii dambeeya maxaa la sugi laha qofku inuu yidhaahdo maya ilaahay ma aqaan rasuulka ma aqaan saas maa ka suge waa shirki banaanka yaallo we war shirki xadkiisa dhaafay wey oon rabno inaan dareenno ummaddu meesha ay marayso caqiide ahaan iyo manhaj ahaan caqiide ahaan iyo manhaj ahaan waxaan kuu soo haray marka aan kusoo koobo muxaadaradeeda ama kelimadeeda oon maanta ugu talagalay ethoobiyaanka iyo siday u faaneen labada kun iyo toddobadii bay muqdisho soo galeen raggiina badankiisu waa joogeen ama waa maqasheen iyagoo dowlad soomaaliyeed wax lagu sheegay markaa la socota magaalada muqdisho soddon sanaa markaa laga joogaa kii seven seven kaana marda markay muqdisho soo galeen aad bay u faaneen waa farxeen meeshay u dambeysay raadinayeen bay taabteen waa isugu hambalyeeyeen xataa waxaaba xataa la ii sheegay mingista inuu u hambaliyeeyey malla zanawi oo yidhi meel aan ku taamayna kulligeen baad maanta gaadhay oo kugu hambalyanaya col baan ahaane waan kugu hambalyanaya laakiinse maxarage iyo caleemo qoyan bay uga baxeen maya waa la iska celiyey una malayn maayo mar dambe inay usoo hiloobaysa xamar cidna ma joogta iska tagad gal dhacta ma tegayso maxaa yeelay cashar bay qaadatay aanay filayn amerikaan baa quustay muqdisho ka quustay iyaduna insha allahu tacaala quusatay waxaa weeye dadkan ilaahay waddada toosan allah ku toosiyo ilaahay ummad hogaankii dhaba si dhaba u qabsatay allah ka yeelo ilaahay manhajkiisa kitaabka sunnada mid ku dhaqa allah u keeno kuwa haddaba lunsan allah hanuuniyo ilaahay waddadaa ku soo hanuuniyo calmaaniyiinta allah hanuuniyo qabuuriyiinta allah hanuuniyo kuwa kale u daba ordaya allah hanuuniyo ciddii alla hanuun la maagay ciddaan hanuun doonayna afka ciddii allah u geliyo ciddaan hanuun doonayn oo kitaabka ilaahay colaadinaysa oo sunnada nebi maxamed aan rabin oo gaalada dabadhilf inay u noqoto rabta ilaahay haddu leeyay inta ilaahay kitaabkiisa danaynaysa oo sunnada nebi maxamed danaynaysana kor allah u qaado dhulkan annagaa degan waa jecelna waa dhulkeenni wa soo maa haa waa ciiddii ku abuuran allahu akbar walilaahi alxamd waa dhulkii alla nagu abuuroo na dejiyey inna laku gumaysto gaala nagu gumaystona ma rabno walaa ethoobiya walaa mid kale markaan dib dambe ugu noqdo mar walba waan ku celinayaa in sha allahu tacaala afar dagaal bay soomaali iyo etoobiyaan dagaalameen axmed gure baa ugu horreeya dagaal diineed buu ahaa shan boqol oo sanaa laga joogaa afar iyo toban sana etoobiya la maamulayey hilibka ceerina annagaa barnay hilibka ceerina hadda ay ku cunayaan basbaaska axmed gure ciidamadiisiibaa baray cayrsiga la cayrsanaya darteed wa boqorkoodii baadiyuhu ku dhintay waxaa la odhan jiray labna denkel taariikhda akhriya boqorkaas markuu dhintay kadib waxaa u soo gurmaday sida hadda ruushka ugu soo gurmaday waagaasna bortugiis baa usoo gurmaday afartan kuna bortugiisa casab ka soo degay oo axmed gurey uu la dagaalamay ilaa ay ka dileen amiirkii imaam axmed ibraahim garaad axmed gurey raximahullah waa dagaalkii koowaad ee soomaali intaan taariikhda garanayno magaca soomaali iyo islaam ku dagaalamo etoobiya lala dagaalamo waxaa ku soo xigay mid soomaalidu ay ahaayeen askarta talyaaniga waa dagaalkii labaad ee adduunka walwaal buu ka bilowday wuxuuna biloobay nin soomaaliya oo xabad ku dhufta nin amxaara aadan shiro gulaafe aadan low oo geed saaran ayaa dhanka kale walwaal waxaa geed saarnaa nin amxaara hilib buu cunay amxaarkii waardiyaha uu kusoo tuuray qorigiibuu soo rogtay amxaarkiibuu geed kala dejiyey beerkuu ku dhuftay labadii ciidan ee waardiyayaasha waa isku bilaabeen talyaanigo soomaali gumaysanaya dagaalka sidiibuu ku galay etoobiya saasaa lagu qabsaday lix iyo soddonkiiba waxay tageen ciidamadii benita mussolini talyaanigaa magaalada muqdisho askarta magaalada addis ababa askartooduna soomaali bay ahayd halkaana siddeed sano ayaa etoobiya lagu haystay waa siddeedda hadda ay taariikhda ka saaraan oo yidhahdaan talyaani baana xukumay afar iyo tobankii axmed gure maxay uga saari waayeen taarikhda way qarinaya waxaa ku soo xigay dagaalkii afar iyo lixdankii soomaaliya oo afar sano keliya dowlada waxaan dee markii xorriyadda la qaatay kadib afar sano bes ayay dagaalameen waxba way ka qaadi waayeen toddobiiyo toddobaatankiina waa midkii afka ciidda loogu geliyey oo xabashi dambe uu ka quusto qof soomaaliya oo nidaam soomaaliya haykal dowladnimo u dhisan tahay markii la burburay buu isyiri aayar ku dabaaldeg oo muqdisho intay iska tagtay moosna cun xeebta liidana ku dabaalo dhiiggiisuu ku dabaasha xabashigii allahu akbar wallaahi dhiiggooday ku dabaasheen iyagoo ooyeyana waa baxeen weyne weyne bay dhahaan baa laygu yidhi markay jabaan anugu ma aqaana marka hadda inuu ku faano marka ou yidhaahdo dhul baan qabsannay annagaa wax maamulnay annagaa saban saban ka adkaana soomaali waa kibir wa laakiin odayaal soomaaliyeed baa u jawaabay nin waxaa u jawaabay markaa magaciisa xuso la yidhaahdo cali shucaac war ninkan islaamna waa sheegtaa gaalna waa sheegtaa beelo weyi kaana mardana waxa taallaa loogama taagay u yidhi way diideen soomaalida galbeed baaba diidayba in meeshii ninkii wixii lagu sheegay laga diido laga yeelo oromadiina dhinacda uga kaceen si kastaba ha ahaatee waxay soddon sano ku dhowaad bay ciidamadii zanaawi maamulayeen etoobiya hal maalin kumay faanin inay seven seven guulaysteen kan maxaa faanka ka keenay isweydiin qof walba la weydiinaya caaqila wey inuu yidhahdo xaflad baan u dhigayaa ciidamadii etoobiya seven seven ku guulaystay ee loo yaqaanay aarkii africa maxaa loo yaqaanay aarkii africa ama libaaxii africa soomaalidii waagaa joogtay waxay ka dhigeen etoobiya bisadii africa dhowr cisho gudahood yaanyuurtii africa nacam qaar ka mida soomada anag odayaashii hore sheegay allibaaxii africa loo yaqaana calankeeda waxaa ku sawirnaan jiray libaax saas kuu soo eegaya baabusha kicinaya haddana kuma yaalo libaaxi bisad buu isu bedel laakiinse weli waxaan jirin soomaali mid ah manhajka ilaahay ku dhaqanta geeska afrika ka muuqata kitaabka midigta ku wadata sunnadana bidixda ku wadata waana imaan doontaa insha allah allahu akbar waa imaan doontaa insha allahu tacaala ilaahw dalkanaga iyo dadkanaga hanuuni ilaahw ummad ummadda noo wanaaji ilaahw kitaabka ha ku soo toosi ilaahw sunnada nebiga ha ku toosi ilaahw kala jeedkooda isu soo jeedi ilaahw isjeclaysii ilaahw kitaabkaaga iyo sunnadaada iyo sunnada nebigaaga kuwa raacay boqolkiiba boqol naga yeel yaa rabba alcaalamiin wa yaa daljalaali waalikraam ilaahw cid kastoo ka soo horjeeda diinkaaga soomaaliya ha aadaama xabasha ha ahaade adigaanu kaaga dacwanay yaa rabba alcaalamiin wa jazaakum allahu khayran wallahu subxaana wa tacaala aclam